alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku jirnay baabka ku saabsan ee macruufka in la amro xumaanta lala reebo oo ka mida ah riyaadu saalixiinka xadiiska boqolyohanyoagaashanalkhaamisu can ummi lmu'miniina ummi salamata hindi binti abi umayata xudayfata radia allahu canha muslim wuxuu ka soo wariyey ummi lmu'miniin oo ummu salama ah hindi binti abi umaya hinde aabbaheed abi umaya ayaa kunyadiisu ahaa xudayfana magiciisa loodhan jiray radia allaahu canha can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu qaal nebiga waxay ka soo warisay calayhi salaatu wasalaam in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu yustacmalu calaykum umaraa waxa markaa laydinka dhigayaa madax waxa laydinka dhigayaa laydin dirayaa yacni qaar umara ah yacni cummaal baa laydinka dhigayaa bimacnaa qaar mas-uula laydinka dhigaya umaraa qaar madax ah oo madaxdii ama gobollada iyo markaysa waxa yani magaalooyinka iyo ayaa laga tilmaamay ama umuuro khaas oo cidda idinka dhigaysa waxaa loo jeedaa dee waa madaxda guud ayaa idinka dhigaya sida kalena waa aqbali kartaa in la yidhaahdo dee xagga ilaahay baa madax qadar ahaan laydinka dhigayaa umaro madax laydinka dhigaya fa tacrifuuna wa tunkiruun fa tacrifuuna waa garanaysaan mar waa garanaysaan wa tunkiruuna marna waa qoonsanaysaan oo markay inkirayaan waxaa loo jeedaa sharciga markay khilaafaan marna sharcigay waafaqayaan madaxdaasi marna sharcigii bay khilaafayaan oo gees marayaan faman kariha faqad bari nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam faman kariha ku kastoo naca xumaanta ay samaynayaan umaradaasi faqad beri beri buu noqday oo dembigaa beri buu ka yahay waa ka badbaadaya waman ankara ku kastoo diidaana oo inkaar ku sameeya ima biqowlin wa ima bificlin ima biyaddin wa ima bilisaan ama afka ha ku inkiro ama markaa waxawe gacantaba ha ku inkiree faqad salim isaguna waa badbaaday walaakiin man radiya wa taabac ha yeeshee kii raalli noqday oo xumaantaa ku raalli noqday wa taabaca yacni kuna raacay ay shaaraka fil ismi isagu dembiga waa wadaagay dembiga waa la wadaago yacni qaybtiisu dembiga ka yahay hadduu raalli lahaansho iyo mutaabaca la yimaado qaaluu yaa rasuula allah waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahayow alaa nuqaatiluhum ma la dagaalannaa qaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa wuxuu idhi maya ha la dagaalamina maa aqaamuu fiikum asalaa muddada dhexdiinna ay ku oogayaan salaadda ha la dagaalamina muddada dhexdiinna salaadda ay ku oogayaan ha la dagaalamina rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey laba xadiis baa jiro mid walba uu sheegaayo ma la dagaalannaa marka mid lafdigiisu waxa weeye alaa nuqaatiluhum qaala laa maa sallow xadiiskan saasuu ahaa ma la dagaalannaa markaasuu laa maa sallow intay tukanayaan ha la dagaalamina xadiiska ummi umusalama waa saas xadiiska kale waa xadiiskii cawf weeye isagana muslim baa saxiixa ku soo wariyey inuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam madaxda kuwa ugu wanaagsan iyo kuwa ugu xun khiyaaru a'immatikum yacni marka madaxdiinna kuwa ugu fiicani waa kuwa jeceshiin idin jecel ee u ducaynaysaan idin ducaynaya kuwa madaxdiinna ugu sharka badanna waa kuwa markaa yacni necab tihiin ee idin necab ee aad nacdalaysaan ee idin nacdalaya qaaluu yaa rasuul allahi afalaa nunaabiduhum bisayf waxay dhahaan rasuulki ilaahayow see fahma ku tuurnaa yani ma la dagaalannaa qaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa marka adigu lafdiga xadiiska kale ku soo arooray ayuu sheikhu soo qaato xadiiskan yani dhexgeliyey laakiin xadiiskan wuxuu ahaa laa maa sallow laakiin macno ahaan waxa weeye waa mutaqaarib way isu dhow yihiin labadabana muslim baa saxiixa kusoo wariyey labaduba waa fii saxiix muslim macnaahu man kariha biqalbihi walam yastatic inkaaran biyadin walaa lisaan macnaha xadiidku wuxuu yahay man kariha ku kastoo naca biqalbihi qalbigiisa ku naca waxa xumaantee la samaynayo walam yastatic aan kari karin inkaaran biyadin walaa lisaan diidmo markaa uu ku diido gacan iyo aftoonna inuu ku inkiro ku diido aan awoodi karin faqad bari'a min alismi waa ka badbaaday dembiga waa ka badbaaday beri buu ka yahay shaqa kuma leh wa addaa waa gutay wadiifatahu shaqadiisiina waa gutay wadiifadu waa shaqada shaqada qofka loo diro ayaa waxa la yaha wadiifa waman ankara ku kastoo diidana bixasabi taaqatih nusakha qaar waxay dabdinayaan bixasbi taaqatihi oo siinka ay reebayaan laakiin taasi waxa weeye saxiixa ma aha saxiixu waa bixasabi oo waxaa kala jira xasbi iyo xasab xasbi waxaa loo isticmaalaa kifaayadaa loo isticmaalaa kifaayada ayaa loo isticmaalaa fa inna xasbaka allah xasabna waxaa loo isticmaalaa sharafta aabbayaashu lahaayeen xasab waa la yidhahdaa waa macno kale xasab waxaa kaloo layahay shayga qadarkiisa iyo nisbadiisana waa la yidhahdaa waa mushtarakoo laba macnaa markaa loo isticmaala xasab kan loo jeedaa laakiin waa kaa dambe bixasabi taaqatihi yacni kolba qadarka awooddiisu tahay iyo nisbada awooddiisu tahay yacni kii ku inkira marka bixasbi lama yidhahdo allaahuma ilaa waxaa haddii laga tegi waayo marka daruuratu shicri ay tahay yaa ayaa kaa qadarkiiyo nisbada looga jeedo lidaruura loo reebi karaa laakiin haddayan daruuratu shicr ahayna ikhtiyaar ay tahay lama reebi karo in la kordhiga laakiin markay daruuratu shicr tahay lidaruura loo reebi karaa bay yidhahdeen id ilfataa xasba ctiqaadihi rufic wa kullu man lam yactaqid lam yantafic waman ankara ku kastoo inkiroo diida bixasabi taaqatihi kolba qadarka awooddiisu tahay ku inkiroo ku diida hadduu gacan inuu ku inkiro awoodi karaayo gacantii ku bedelay oo ku inkiray haddaanu gacanta awoodi karine afka inuu ka inkiro ka diido oo ku qayliyo oo arrinkii reebo yaa afka ku inkiro taa uu kari karo uu la yimaado faqad salima waa badbaaday min haadihi almacsiyati dembigan waa ka badbaaday waman radiya ku kastoo raalli noqda bificlihim ficilkooda ku raalli noqda ficilkaa xumaanta ay samaynayaan wa taabacahum calayhi ku raaca fa huwa alcaasi waa kii caasiga ahaa ee dembaabay weeye oo dembigii isaguna waa kala mid xadiiskani wuxuu sheegayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay madaxdu inay eh, qaarkood eh, dembiye la imanayaan oo samayn doonaan shay qayb ahaayoo weli aan dhicin oo dhici doonuu nebigu ka sii warramay calayhi salaatu wasalaam siduu u sheegay inay u dhacday waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati ila ashyaa qayb sii sheegaye waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaayoay ka mid tahay wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ciddii markaa xumaanta aan ku raacin ee inkirto diidda awooddiisu intay tahay ku inkirto ku diidda haddaanu wax kale awoodinna qalbiga ka naca inuu isagu badbaadayo waman ankara faqad salim ankaradu waxay noqonaysaa dee xasaba taaqatii inuu ku inkiray ima biyadin aw bilisaanin aw biqalbin haddaanu af iyo gacantoonna awoodin dee qalbigu ka nacaya ku inkiraya inkaarka qalbigana inkaar waa la yidhaahdaa marka qalbiga in munkarka laga nacaa isagu waa fardu cayn fardu kifaaye maaha yaa qalbiga in xumaantii laga naco laga inkiro qalbiga laga diido la karaahiyaystaa iyadu waa fardu caynoo qof kasta waa ku waajibaysa saas aawadee cabdullahi mascuud markii lagu yidhi halaka man lam yacrif qalbuhu almacruufa waalmunkara baa cabdulaahi ibnu mascuud lagu yidhi yacni waa halaagsamay ka qalbigiisu aanu macruufkii iyo munkarkii garannin oo bimacnaa xumaantii qalbigii kama nicin cabdullahi ibnu mascuud wuxuu ugu jawaabay halaka man lam yacrif qalbuhu almacruufa walam yunkir qalbuhu almunkara aw kama qaal maya ka aad sheegaysaan maaha ka halaagsamay oo dee waxa weeye dadku ma wada awoodaan inay macruuf amraan xumaantana reebaane oo dadkana dee farducayn uma wada saaree laakiin kan markaa inkaarkii aan ka dhicin dee waxaa dhici karta inaanu isagu inkirin laakiin cid kale ka kaafiday oo aanu dembaabinba ayaa suurtoobi karta waxaa dhici karta inaanu kari karin inuu gacan ama af ku inkiro oo sidaas aawoodee xumaantii markaa aanu sidaas af iyo gacantoonna aanu ugu diidin oo ugu beddelin waayo daaqadiisiiyo awooddiisa inay ku jirin macduu isaguna weeye laakiin hadduu qalbiga ka inkiri waayo oo shaygii macruufkaana macruufnimo u aqoonsan waayo inuu wanaagsan yahay shaygii munkarkaana inuu munkar yahay u ictiqaadin waayo u aqoonsan waayo oo nici waayo munkarkii shay faral cayniya ku ah ayuu ka tegey marka ka halaagsamaya kaas weeye naxwu haada marka waxaa laynoo sheegayaa madaxdii inaan lagu ateecin wixii macaasi ah oo markii samciyo taaca la amray maaha macsi in lagu ateecaayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq saas aawadeed waa in markaa eh, la karaahiyaystaa la nacaa wixii markaa xumaan ay la yimaadaan qadarka la awoodi karna waa in lagu inkiraa wuxuu qofku awoodi kari waayo wuxuu noqonayaa macduur qofkii laakiin ku raalli noqdo oo waxooda ay samaynayaane xun raalli ka noqda oo ku raacaa wuxuu noqonayaa dembiga mid la wadaagu noqonaya markii rasuulka la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ma la dagaalannaa waxa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam intay tukanayaan inaan lala dagaalamayn walow macaasi iyo dembiye iyo dulmiye iyo yacni markaa sadbursiinye iyo waxyaalahaasoo dhan ba ha sameeyaane wa calaa asaratin calayna inaga xadiis hore soo aragnay yacni asaradu waa maxay waxa weeye waa in maalkii ay isku jeebaan amaba ay sadbursadaan ama cid u buriyaan ya yacni markaa taas weeye marka iyagoo macaasidi iyo dembiyadii la imanayaa la yidhaah la dagaalamina ha la dagaalamina marka wuxuu leeyahy xadiisku manduuq iyo mafhuum manduuqu wuxuu sheegayaa intay salaadda oogayaan oo tukanayaan inaan lala dagaalamayn laa maa sallow laa maa aqaamuu fiikum asalaa mafhuum mukhaalafuuna wuxuu sheegayaa haddii salaaddii ay ka tagaan in lala dagaalamayo taas waxay ka daliishadeen ahlucilmiga qaarkood salaadda tegista laga tagaa inay gaalnimo tahay maadaama xadiiskii kale ay ku soo aragnay Eh, ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaan ya bacdu ahlicilmi taasay ka istimbaadeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya waa shay labaadoo lagu darayo oo salaaddii eh, tegista laga tegay mar waxay noqonaysaa kufri laisku waafaqsan yahay marna waxay noqonaysaa dee duuna daalik siday culammada qaarkood qabaan oo waxay noqonaysaa mid laysku khilaafsan yahe o culamada qaarna u qabaan inay gaalnimo tahay haddii salaaddii waajibnimadii la qirsan yahay oo juxuud iyo istikbaar aan lala imanin dee ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin tegista laga tago keliya ba calal itlaaq ah ya ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin may tegista laga tagaa mujaradu tarki haddii waxa weeye markaa la ictiqaadsan yahay waajibnimadeedii ee gaalnimo ma noqonayso kufri akbara noqon mayse waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin iyo fisqi weyn bay noqonaysa saasay markaa noqonaysa marka bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen waa shay labaadoo loogu markaysaa bixi karo oo waxa weeye markaa inay kufri la yimaadaan iyo inay salaadda ka tagaan laakiin salaadda inay dee ka tageen yacni markaa xaqiijinta la xaqiijinayo ayaa qudheedu iska adag ya waxaa dhici karta dee waxa weeye inuu markaa salaaddii tukado oo aan dadkii markaa aynay ogeyn ayaa markaysa markaa dhici karta ama wakhtiyada qaarkood aynay ogaan oo inuu salaadan tukaday iyo inaanu tukan dee waxa weeye arrin markaa dadkii aad u ogaan karaan maaha inuu isagu de qirto mooyaane inuu isagu qirto mooyaane haddii u dee waxa weeye markaa waxyaala dee allakoodnimo oo dee salaadii uu ku dheelleelayo iyadu markaysa markaa kufrigii iska caddaabay gelaysaayo yacni kufran bawaaxan layskuma khilaafsano marka hadduu salaaddii ku istihzaayo ku dheelleelayo marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye culamada qaar waxay ka dhigeen sabab labaad ayay ka dhigeen labada isku dareen kufriga iyo ama salaad ka tagga ayay markaa isku dareen labadaas isku dareen bacdu ahlicilmina waxay ka istimbaadeen in marka laa maa aqaamuu fiikum asalaa in waxaweye laga qaadanayo salaadda hadday ka tagaanna in lagu baxayo culamada qaarkoodoo marka yidhi waxaweye mafhuum mukhaalafo iyo manduuq baa iscaariday marka waxaweye manduuqa la qadimayaa sidaas marayna waa jiraan wallahu aclam marka warka odhanaya waxa weeye hadduu faasiq noqdo waa casilmayaa dib loo addeeci maayo in lagu baxay tahay in markaa nusuustan iyo axaadiistani ka hor imanayso ayay caddaynaysa ya taasay marka caddaynaysaa axaadiistan iyo axaadiis kaleba xadiiska qaaasadisu can ummi almu'miniina ummi alxakami zaynaba binti jaxshin radia allahu canha waxaa markaa uu soo wariyey bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen ummi almu'miniin oo zaynab binti jaxshin ahaatay radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam dakhala calayha fazican zawjaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahayd oo marka hore dee zayd baa guursaday falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha waatii allah uu yidhi waxay sheegtay ana nabiya sala allahu alayh wasalam dakhala calayha in nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo galay fazican xaaluu argagaxsan yahay ayuu u soo galay siday sheegtay wuxuu u soo galay yaquulu xaaluu odhanayo laa ilaaha ila allaah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane ama laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq laakiin cidda allah ka soo hadha in la caabudaa waa baatil weylun lilcarab halaag wuxuu u sugnaaday carab min sharin qad iqtarab wuxuu uga sugnaaday xagga ama jihada shar u soo dhowaaday xaggiisa ayuu markaa uga sugnaaday halaagu oo uga imanaya futixa alyawma min radmi ya'juuja wama'juuja milu haadih futixa alyawma waxaa la furay maantadan min radmi ya'juuja wama'juuja ya'juuj iyo ma'juuj teedkoodii xaaluu ka mid ahaaday waxaa la furay milu haadihi intan oo kale ayaa la furay yacani wuxuu ku tilmaamay farta iyo suulka ayuu ku tilmaamay yaa wa xallaqa wuxuu giraan ka dhigay biisbacayhi labadiisa farood alibhaami waalatii taliiha suulka iyo ta ku xigta oo ah markaa murdisada ayuu markaa wuxuu ka dhigay sidii giraan oo kale oo fartii marka waxa weeye sabaabada ama murdisada uu markaa saaray suulka guntiisa uu saaray sidii markaa waxa goobo oo kalena ka dhigay sidii goobo oo kalena uu ka dhigay alibhaami waalatii taliiha waxaa laga bedelayaa biisbacayhi baa laga beddelayaa ay bilibhaami waalatii taliiha baa macnuhu dhacaya wa mufasal min mujmal shay mufasala la beddelayaa oo mujmal laga bedelayo nooca la yidhaahdo bedelu mufasal min mujmalna wuxuu soo gelayaa nooca ay yidhaahdaan culammada nuxaadu bedelulkulli min alkulli noocaasuu soo gelaya waayo isbacaynka iyo labada farood iyo alibhaami walatii taliha waa isla eg tahay waa isla eg tahay marka haddaad aragto bedel mufasal min mujmal waxaa loo jeeda waa bedelu kulli min kullin isbac waxaa ku bannaan sagaal luqo hamsada saddex xarakaa ku bannaan kordhig hoosdhig iyo godaal xarafka ku saddexdoo ba'da ana saddex xarakaa ku bannaan kordhig hoosdhig iyo godaal saddex saddex lagu dhuftay waa sagaal yaa yani waa ta naadimkii ka cabiray wahamza unmulatin sallis wa haalisahu attiscu fii usbuucin wakhtin biusbuuci wuxuu yidhi hamzada unmulo ku sugan anaamil mufradkeeda unmula la yidhaahdaa hamzadeeda saddex xarakee sallis wa saalisahu xarafka ku saddexda ana saddex xarakee sagaal luqaa halkaa ka imanaysa attiscu sagaalkaa la soo sheegay halkaa lagu sheegay fii usbuucin usbucna waa ku sugan tahay laba maaduu labadaba kuu sheegaya inta luqee ku sugan hal bayd kugu sheegaya ya wakhtin biusbuuci usbuucuna ku khatim buui ha yeeshee waxay yidhaahdeen waxa ugu sii fasaaxo badan in hamsada la hoos dhigo ba'dana la kor dhigo biisbacayhi siyaalaha kalena waa fasiix laakiin tan baa afsax ah fa qultu yaa rasuul allah waxaan idhi bay tidhi rasuulka ilaahayow annahliku wa fiina asaalixuun miyaannu halaagsamaynaa walxaal fiina asaalixuun ay dhexdeeda ku sugan yihiin dadka wanaagsani iyada oo dadka wanaagsani dhexdayada ku sugan yihiin oo saalixiinta aynay naga dhammaanin miyaanu halaagsamaynaa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam nacam haa idaa kafura alkhabath hadduu farabato xumaantu hadday badato waa halaagsamaysaan alkhabath culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa zinada bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa khabaska awlaad azina yacni markaa garacyadu hadday bataan ubadka zinada ku dhalanaysa hadday bataan bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen alkhabas waxa la yidhaha alfusuuq waa dembiyadoo dhan qowlkaa dambaana ugu fiican in zinadoo keliya aan looga jeedine waxallo wixii macaasiya iyo fisqi ah in laga tilmaamayo muttafaqun calayhi xadiiska waa la ysku waafaqsan yahe bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiiskani wuxuu ina tusinayaa inoo sheegayaa yaajuuj iyo maajuuj oo markaa teedka lagu xidhay oo dulqarnayn uu ku xidhay weli teedkii inay ku jiraan teedkii lagu xidhay inay ku jiraan calaamaadka qiyaamadayna ka mid ahaayeen inay soo baxayaan nimankaasi welina may soo bixin tobanka calaamadood ee waaweyn bay ka mid yihiin soo bixitaankay soo baxayaan halka mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa inay shiinaha yihiin waa qowl khalata ah aan sax ahayn waayo shiinuhu ma xidhna adduunyada meeshay doonaan bay maraan meeshay doonaan bay tagaan yacnii markaa sidaas aawadeed iyagu markaa waxaweye ku wala sheegay maaha dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen dee adduunyadii waa ad baa loo maray dhulkiio meel dad fara badani ku xidhan yihiin oo ayna ka soo baxayn lama arag waxaa la odhanayaa mar haddii nusuustii adiladu sheegtay yacnii lama arag mid loo diidaya maaha ama markaa waxa weeye macno aan suuragal ahayn loogu fasirayo waayo dee ilaahay qaadir wuxuu ku yahay iyagoo ay ku xidhan yihiin meel ay ku xidhan yihiin inuu dadka ka indhasaabo ilaa xilligii ay gaadhayso qaadir buu allah ku yahay saas aawadeed sida laynoo sheegay in loo rumeeyaa teedkii lagu xidhay ku xidhan yihiin kamanay soo bixin inay ka soo baxaanna waxay ka mid tahay tobanka calaamadood waaweyne qiyaamada ayay ka mid tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu u soo galay zaynab binta jaxshin isagoo argagaxsan buu u soo galay waxaanu yidhi laa ilaaha ila allah weylun lilcarab min sharin qad iqtarab wakhtiyada argagaxa iyo wakhtiyada waxaweeye marka tacajubka in waxaweeye dikri la yimaado ayaa laga qaadanaya ya wakhtiga argagaxana in tawxiid lala yimaado ayaa laga qaadanaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam halaag wuxuu u sugnaaday carab wuxuu uga sugnaaday shar soo dhowaaday xaggii shar soo dhowaaday xaggiis ayuu uga sugnaaday sharkaasi waa maxay teedkii yaajuuj iyo ma'juuj baa la furay intaa in la-eg baa laga fura lama wada furin qadar yar baa laga furay yaa yaraynta la yaraynaayo nebigu wuxuu ku matelay calayhi salaatu wasalaam yacni farta waxa weeye murdisada oo suulka gunteeda lagu qabtay oo giraan yar laga dhigay goobo yar yacnii in yaro intaasoo kalea laga furay marka dee intaasi waxay ka soo bixi karaan maahee waxaa laga tilmaamayaa in wakhtigii la soo daynayay ay soo dhowaatay ayaa markaa laynoo tilmaamaya nusakha qaar waxaa qoran mila haadihi mila marka alyawma iyo mila la nasbiyo ta noocaasi waxa weeye sax maaha waxa saxa nusakha dabdinaya milu haadihi oo milu godaya waa futixa markaysa waxaa yani naa'ib faacilkeedii wey marka yani milu baad markaa dabdiga hadduu sida kale ku xarakaysan tahay aad u saxanaysaa waa milu haadihi sawaabku saas markii waxa weeye sidaa uu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam zaynab uu sheegay zaynab waxay ku tidhi yaa rasuul allaahi miyaannu halaagsamayna iyadoo dad saalixiini dhexdeeda ku sugan yihiin waxaan la ogsoon yahay dee dadka wanaagsan in cibaadadooda iyo ducadooda iyo ikhlaaskooda balaayada in lagu daafaco in balaayada lagu daafaco ayaa la ogsoon yahay wa hal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum miyaa laydinku arsaaqayaa oo laydinku gargaarayaa dadka dacafadiinne taagta daran mooyaane ma wax kale laydinku gargaarayaa oo laydinku arsaaqaya arsaaqda laydinku fidinaya xadiiska saxiixaynka riwaayo nasaa'i soo wariyey waxay sheegaysaa biikhlaasihim wa ducaa'ihim wa salaatihim yacnii ikhlaaska dacafadu la imanayaan dadka taagta darani iyo ducada ay la imanayaane allah baryayaan iyo salaadda ay tukanayaan baa laydinku gargaaraya laydinku arsaaqaya taasaa laydinku gargaar laydinku arsaaqaya marka saalixiintii inay joogaan oo camalkii wanaagsanaa ay samaynayaan oo ay ducaynayaan waa sabab keensanaysaa in la badbaado halaaggii laga badbaado halaaggii in laga badbaado waa sabab keensanaysa marka waxay tidhi annahliku fiina asaalixuun qaala nacam idaa kasura alkhabath nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haa waa halaagsamaysaan haddii xumaantu fara badato xumaantu hadday fara badato marka waa halaagsamaysaan yaa oo dee cuquubo qadari ah baa markaysaa wax amimaysa waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waa cuquubo caam ah cuquubo caama weeye hadday noqoto haddaba markaa in la wada halaago dadka saalixiinta ee wanaagsan ee iyagu markaa xumaanta aan la wadaagin waxay markaa noqonayaan in niyaadkooda lagu soo saaro yacni musiibadan markaa qadarigee ku dhacdayna yacni marka waxa weyaan yani kafaara ay u noqoto kafaara ay u noqoto iyo rifcatu darajaat darajooyinkana sare loogu qaado yacni kafaarana ay u noqoto dembiyadana lagaga daadiyo dembiyadana lagaga daadiyo saas yadaa bay noqonaysa kullu dalika waxay tilmaamaysaa calaa kulli xaal in lagu dadaalo khayrka lagu dadaalo ayaa laga qaadanayaa oo aad iyo aad laysaga ilaaliyo yacni xumaantii inay intishaarto faafto oo wixii laga qaban karo laga qabto xadiidka qyoaasaabicu baabkan waa xadiidka toddobaade can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam abi saciidin alkhudri eh, wuxuu markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey qaala inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum waljuluusa fi turuqaat waxaan idinka digayaa warjuluusa fadhiga la fadhiisanayo fi turuqaati waddooyinka la fadhiisanayaan idinka digaya fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay maa lanaa min majaalisina buddun maa lanaa nooma sugnaanin min majaalisina fadhiyadayada nooguma sugnaan buddun wax ka maarmitaan aanu ka maarannaa nooguma sugnaan oo nataxaddasu fiiha aanu ku sheekaysanno yacnii meelo aanu fadhiisannonu kaga maaranno dariiqyada aanu fadhiisanayno ma haysanno marka kama maarmayno faqaala rasuululahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi faidaa abaytum markaad diiddeen ila almajlisa a ila aljuluusa fadhiisadkaa aa fadhiisanaysaan duruqaadka mooyaane wax kaleba haddaad diiddeen haa fa actuu ariiqa xaqah fa actuu siiya aariiqa waddada xaqahu xaqiisa siiya waddada xaqeeda mariya qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii wamaa xaqu tariiqi yaa rasuula allah ariiqa xaqiisu muxuu yahay rasuulka ilaahayow qaala qadu lbasari waa in indhaha la laabto indhaha in la laabto weeye waan markaa waxa dadka indhaha lala raacin dumarka ajnabiyaadka ah aan indhaha lala raacin wa kafu ladaa waa in dhibta la haysto af iyo gacanba wa raddu salaam waa in salaanta la celiyo oo ciddidin salaamta salaamta ah ka celisaan walamru bilmacruuf iyo wanaagga in la faro oo dadka la amro wannahyu can almunkar iyo xumaanta in la reebo shan umurood buu xadiiskan sheegay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan laakiin waxaa jira khisaal kale oo riwaayaad kale ku kordhiyeen yacni waxaa jira axaadiis kale yacni markaa waxay kordhiyeen iyo xadiiskan riwaayaadkiisa qaarkood waxay kordhiyeen abu daawuud wuxuu soo wariyey xadiiskii abi hurayre oo mawduucan markaa ku saabsanaa markuu soo wariyey wuxuu ku daray intan wa irshaadu sabiil wa tashmiit alcaatif yacni marka kii waxa weeye waddada garan waayey ama dayoobay in la hanuuniyo ama meel aan garanayn waddadii loo tilmaamo wa tashmiitu alcaatisi idaa xamid ya min xadiisi abi hurayru isaguna ahaa tabaraani wuxuu soo wariyey isagoo cumar isaguna ka soo warinaaya min xadiisi cumar wa iqaasat almalhuuf ka dhibaataysan in loo gargaaro tabaraani wuxuu kaloo soo wariyey xadiiska sahli isagoo ka soo warinaya wa dikrullaahi kasiiran yo in allah la xuso in fara badan bazaar wuxuu soo wariyey isagoo ibnu cabaas ka soo warinaayo wa acinu cala alxumuula yacni qaadista marka alaabta la qaadayo wax la mida ugu kaalmeeya ciddii marka alaab qaadanaysa kollay khasladahaas qaar baa sanadka asaaniidda dacfi ku sugan yahay marka afar iyo tobanka khaslo qaarkood baa kollay sanadku aanu xoog badnayn oo kuwan dabaraani iyo marka bazaar iyo laga sheegayo ma wada ahayn laakiin bacdi baa markaa sanadka dacfi ku jira tabaraani khisaalka qaarkoodu soo wariyey waxaa ka mid ahaa wahdu alakhbiyaa marka wahdu alakhbiyaa waa loo soo naqriyey wahd alakhbiyaa wa acilu lmadluuma yacni kuwa nacasiyada ah hanuuniya bimacnaa aan waddada iyo garanayn waddadii ku haga waxaa kaloo loo sheegaa wahd alacmaa wahd alacmaa ka indhahala yacni haga oo hanuuniya marka kollay khisaalkaas waxay yara baahan tahay bal in markaa mid walba gaarkiisa loo eego waxa ka asaxay iyo waxaan ka asixin laakiin hadda ijmaalka aan ku dhaafno marka xaqa dariiqu waa inaad xuquuqdaa ilaaliso iyo ashyaadaas xaafid ibnu xajar afar beyt buu markaa dabeedna ku nadmiyey afar iyo tobankaa khaslo afar beyt ayuu ku nadmiyey ya wuxuu yidhi jamactu aadaaba man raama aljuluusa cala atariiqi min qowli khayri alkhalqi insaana afshi salaama wa axsin fi lkalaami washam mid caatisan wa salaaman warudda ixsaana fi lximli caawin wa madluuman acin wa aqis lahfaana wahdi sabiilan wahdi xayraana bilcurfi mur wanha can nukrin wa kufa adan wa qudda tarfan wa aksir dikra mawlaana marka waa afar iyo toban khaslo weeye xadiiska abi saciida inoo qoran wuxuu sheegayaa shan khaslo in indhaha la laabto oo qadulbasar la yimaado qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum wa kafu ladaa in dhibta la haysto oo aan markaa waxaweeye sinaba dadka aan loo dhibin af iyo gacan midnaba aan lagu dhibin xataa indhaha aan lagu dhibin haddii dadka marka waxa la huruufo iyadoo marka waxa si xun loo eegaayo indhaha lagu takhlo dee lafteedu markaysa markaa nooc dhiba waat waxaa soo gelaya ciddii waxaweeyaan yacni aad ku cajabiya inaad barakayso barakada ugu ducayso oo dee rubama ishu markaysaga inay dee cawridu ku dhacdo oo ishuba dhibto ya ila cawridu waa dhibaato weyne cawriduba waa dhibaato weyn qofku isma oga dee inay ishiisu wax durayn karta iyo in kale ilaa dee uu cidku ya cid ku tuuriyeeyo yacni isagu ma garan karo marka sidaas aawoodee ixtiyaadka marka horeba waa inu iska qaataayo yacni wax kastoo cajabiya waa inuu yidhaahdaa markaysa marka allahuma baarik yacni baaraka allahu fiihi ilahayaa barakeeyo waa inuu sidaas marka ugu duceeyaa dhibtii oo la haysanayay ka mid salaamta waa inuu celiyo macruufka waa inuu amro xumaanta waa inuu reebo kullu daalika waxay ka mid tahay xuquuqdii ariiqay ka mid tahay marka xuquuqdaa haddii la oogaayo lala imanayo ariiqa fadhiisadkiisii dhibaata kuma sugnaa laakiin xuquuqdii haddaan la oogayn waa taa la diidey waa taa la diiday marka waxa weye daatada ariiqa in la fadhiistaana mamnuuc maahee waa saddan lidariica si aan marka waxa munkaraad ina uga dhicin ama aynu uga iman baa waddadaasa la awdaya marka waxay noqonaysaa mamnuuc lighayri ya in waxa weeye marka mukhaalafaad lagu dhacaayo munkarkii aan la inkirayn oo yacni markaa dadkii la dhibayo iyo la xamanayo iyo dhibaatadii waxaa soo gelaysa in la xanto oo qofkii marka meesha soo maraba la faalleeyo war muxuu ahaa caynka maradiisi eeg sidan sidan sidan ya yani waxa weeyaan marka xanta la xamanayo dhibaatadii bay markaysaa ka mid tahay xadiiska boqol iyo siddeed iyo sagaashan baabkana althaaminu waa xadiiska sideedaade can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdullahi bni cabbaas waxa uu sheegay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam ra'aa u arkay khaataman min dahabin kaatun dahab ah oo fii yaddi rajulin nin gacantii ku sugan kaatun dahaba oo nin gacantii ku sugan ayaa nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam gacantana waxaa loo jeedaa dee far ka mida ayuu ku sugnaa baa loo jeedaa waa min baabi itlaaqi alkulli wa iraadati aljus'i shaygii oo dhammaystiran baa la itlaaqayaa la sheegayaa qayb ka midaana loo jeedaa waayo kaatunku gacanta ma wada geli karo kaatunku wuxuu gelayaa waa far far buu gelayaa marka fii yaddi rajulin waxaa loo jeedaa qayb markaa gacantaa ka mid a marka min baabi itlaaqi alkulli wa iraadat aljus'i fa nasacahu markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ka siibay nebigaa ka bixiyey kaatunkii dahabka ahaa ninkaas waa ka siibay fa taraxahu waa tuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tagyiir lilmunkar waa munkarkii oo la beddelaayo oo gacan lagu beddelayo kaatunka intuu ka siibuu tuuray wa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacmidu axadukum ilaa jamratin min naarin fayajcaluha fii yadih yacmidu wuu u kasayaa istifaam in loo fasiraana si fiican oo lahaa min baabi xadfi hamsati alistifhaam yacmidu a yacmidu miyuu u qastayaa u kasayaa axadukum midkiin ilaa jamratin dhuxul min naarin dab ah oo fa yajcaluhaa dabeedna uu ka yeelayaa fii yaddihi mid gacantiisa ku sugan miyuu ka yeelayaa yacnii midkiin ma wuxuu u badrheerayaa oo u kasayaa dhuxul markaa naar ah markaasuu gacantiisa ka yeelayaa miyaa yacni markaa wuxuu tilmaamayaa kaatunka dahabkaad xidhatay raggu ay xidhaan waxaa ma'aalkeedu ku dambaynaya in lagu cadaabo oo ay noqoto yacni markaa naar markaa ka'annahu inuu gashaday oo maadaama naar ay sababayso ka'annahu markaa dabkii uu hadda u bareeray oo dhuxushii qaatay faqiila waxaa lagu yidhi lirajuli ninkiibaa waxaa lagu yidhi bacdamaa dahaba rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam markii rasuulkii ilaahay tegey dabadeed khud khaatamak war kaatunkaaga qaado oo bimacnaa deha xidhane ku intifaac khud qaado khaatamanka kaatunkaaga qaado maxaad u qaadanaysaa intafic bihi ku intifaac oo siyaalo kale ugu intifaac ama iibi ama hadyadu bixi ama cid sii yacni marka waxa weeye dee waa maal eh ku intifaac oo si kale oo wujuuhda bannaan ugu intifaac ama cid xidhashadiisu u bannaan tahay dee u geliba sida dumar oo kale qaala wuxuu idhi ninkii laa wallaah ma qaadanayo allaah baan ku dhaartay laa aakhuduhu qaadan maayo kaatunkaa dahabkaa abadan weligay qaadan maayo wa qad taraxahu walxaal qad taraxahu uu tuuray iyada oo uu tuuray rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay uu tuuray anigu ma qaadanayo rawaahu muslim muslim baa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani waxa uu ku tusinayaa kaatunka dahabka ahi ama caam ahaanba dahabku in ragga xaaraan ka yahay baa laga qaadanaya dahabku ragga uma bannaana laakiin dumarka waa u bannaan yahay inuu dumarka u bannaan yahayna axaadiisina waa ku soo aroortay ijmaacna waa ku sugan yihi oo culammadu waa ku ijmaacsan yihiin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam xariirta iyo dahabkaba waxau yidhi inna haadayni xillun liinaasi ummatii xaraamun calaa dukuuriha labada nooc waa dahabkiiyo xariirtaeh ummaddayda kuwooda dhadig xalaal bay u yihiin xariirtiiyo dahabku laakiin kuwooda lab xaaraan bay ka yihiin laakiin dhadigga waa u xalaal sida saxiixaana si itlaaqa ah ayaa dumarka dahabku xalaal ugu yahay oo farqi ma kale lahaa inuu muxallaq yahay iyo inuu ghayru muxallaq yahay sida saxiixa ay ah jamaahiiru ahlicilmi ku tageen bal ijmaaca culammadu ku soo naqliyeen yacni culammada qaarkood baa oo casrigan joogay ayaa waxay yidhaahdeen wax ka mida ayaa dahabka xalaal u ah dumarka laakiin addahab almuxallaq dahabka markaas sida giraantoo kale u wareegsan ama kaatunka ha ahaado ama silsiladda qoorta ha ahaado ama waxa weeye markaa eh, dhegta wax la gashanayo laakiin iyaduna xalqadahoo wareegsan muxallaq ah yacni noocaas yacni markaa xaaraan bay ka tahay laakiin qowlka noocaasi saxiix ma aha waxaa saxiixa sida jamaahiirta culammadu ku tageen baa saxiixa ah. tafsiilka caynkaasana culammadii hore wax laga soo naqliyey maynaan helin saas aawadeed adilladuna waa itlaaqaysaa oo may kala qaadin muxallaq iyo khayru muxallaq may kala qaadin oo may kala saarin culammadii horena markaa waxa weye may kala qaadin xasaba cilmina ogaalkeennu siduu yahay iyo aqoonteenna marka lagu socdo bale culammada qaarkood ijmaacyay ku soo rareen maadaamay sidaas yadaa tahay waxay noqonaysaa si itlaaqa inay xalaal ugu tahay dumarka dahabku inay xidhaan inta yar iyo inta badan mid walbana waa u bannaanta waa jirtaa markaysa markaa yacnii bacdi saxaabada ka mida sida abu hurayra wakhayru inuu caam ahaan yacni markaa dumarka u karaahiyeystay iyo ta noocaasi waa jirtaa ou inantiisa u diiday ou yidhi dahabka ha xidhannin innii akhaafu calayka lahab waxaan kaaga baqayaa markaa naar baan kaaga baqayaa naari inay ku gubtaan kaaga baqaya marka taasi waxay ahayd ra'yi gaara inkastoo culammada qaarkood ay ku xambaareen haddaan zakada laga bixin iyo wax la mida ah, ay ku xambaareen laakiin adigu calaa kulli xaal khilaafkaasi hadduu waqtigii hore alcahdu alawal soo baxay markii dambe wuxuu noqday khilaaf inqiraaday oo waxa weeye markaa yacni markaa lagu ijmaacay inuu markaa dumarka u bannaanyah ragga xaaraan bay ka taho dahab ma xidhan karaan ama kaatun ha noqdo ama waxa weeye markaa dahab kale ha noqdo yacnii dahab inay xidhaan oo taxalli iyo isqurxin u xidhaan mid u bannaan ma ah wixii cudurdaar keensado oo ku saabsan ilkaha iyo wax la mida in la gashado oo dee nooc marka waxa weeye yacni markaa tadaawi iyo wax la midi uu ku jiro ta noocaasi waxa weeye rukhsa ka jirtaa oo iyadu marka waxa weeye waxyaalaha caynkaasi ee dawaynta looga jeedo ama waxa weeye ilkaha lagu qabanayo ama wax la mida waxa weeye tan noocaas iyadu waa ka duwantay laakiin taxalli keliya iyo isqurxin in markaa raggu ay u xidhaan mid markaa u bannaan ma aha inaynay karaahiye keliya ahaynee xaaraan tahayna waxaa laga qaadanaya xadiiskan laftiisa fanazacahu fataraxahu wa qaala yacmidu axadukum ilaa jamrati min naarin fayajcaluha fii yadih ya haddii calaa sabiil ikhbaar laga dhigo waa caddahay yacni midkiin wuxuu u kasayaa oo u badrheerayaa dhuxul markaa dab ah markaasuu gacantiisa ka yeelayaa oo bimacnaa kaatun eh, dahaba inaad gashataa waxay ka dhigan tahay dhuxul daba inaad gacantaada ku qaadato kale ka dhigantah marka tashbiihu marka waa cadyahay dee haddii la yidhahdo waa ikhbaar oo su'aal ma aha waa waadix haddii la yidhahdo waa su'aal lafteedana waxay markaa noqonaysaa yacni waxa weeye sidaa miyuu samaynayaa oo inaad markaa kaatun dahaba eh, raggu gashadaa waxay la mid tahay inuu saas sameeyey markaana noqonaysa marka dee shayga marka lagu tilmaamayo in cadaab aakhiro lagu mudanayo dee waa inuu markaa noqdaa samaynta la sameeyaa mid xaaraana waa inu noqdaa mid xaaraana waa inuu noqdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacnii takyiiran lilmunkar munkarkii inuu beddelaayo xumaanta reebayo daraaddeed buu gacantiisa ku beddelay man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyaddi isagaa intuu ka saaray dabeedna tuuray a markuu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam baa saxaabadii waxay ku yidhaahdeen qaada kaatunkaaga oo si kale ugu intifaacoo bannaan aan sidan xaaraanta ahayn yaa dabeedna waa diiday inuu qaato oo maal la dayacayo miyaanay ahayn waxay yidhahdeen culammadu tegista uu ka tegay macnaheedu waxay tahay ciddii doontaa ha qaadato inuu dadka u bannaynaayo uu leeyahay ciddii doontaaba ha qaadato saa uu leeyihi marka xaaladda caynkaasa maaha maal la dayacaye waxay ka dhigantahy ibaaxa uu bannaynayay cid kasta inay qaadato calaa haadaana ciddii doontaa inay qaadato ku intifaacdo iibsato yacni markaa intifaac bannaan ay ku intifaacdaa waxay ahayd mid u bannaan ayay ahayd waxaa laga qaadanayaa sida saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u ateecayeen ee u raacayeen waxaa laga qaadanayaa sida waxa weeye markaa sida uu nebigu sameeyey siday u ixtiraamayeen oo u qadarinayeen laa wallah laa aakhuduhu abadan waqad taraxahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaday u bannaanayd inuu qaataa oo ku intifaacaa ayuu haddana waxa weeye wuxuu markaa karahyaystay wax nebigu markaa tuuray oo ka tuuray isagu inuu qaato halkaasuu wuxuu ka dhigay yacni ninkii doonaa ha qaato anigu qaadan maayo ninkii qaatabana waa u bannaantay maal la dayacayna maahee ibaaxada uu banneeyey cid walba ayaa waxay ka dhigan tahay dee inuu sidaa ku bixiyey xadiidka sagaal iyo sagaashan attaasicu baabkana waa xadiiska sagaalaade can abi saciidin alxasan albasriyi anna caa'ida bna camrin radia allahu canhu dakhala calaa cubaydillaahi bni ziyaad xasan albasri waxaa laga soo wariyey bisri iyo basri labadaba waa la yidhaahdaa wa xasan ibn abi yasaar baa la odhan jiray aabbihi abi yasaar baa la odhan jiray basre maadaama ku sugnaan jiray baa basre loogu nisbeeyey ana caa'ida bna camrin in caa'ida oo ina camar ah waa saxaabi saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mide waxay weliba culammadu yidhahdeen baycatu ridwaan raggii ka qayb galay ayuu ka mid ahaa radia allaahu canhu dakhala calaa cubaydillaahi bni ziyaad wuxuu u soo galay ninkii amiirka ahaayee la odhan jiray cubaydillaahi ibni ziyaad ayuu u soo galay cubaydillaahi ibni ziyaad ninkii la odhan jiray ee amiirka ahaa ayuu u soo galay waxa dhalay marka waxa ziyaad ibnu abiihi baa dhalay ziyaadoo ina aabbihii ah aabbihi dhalay ayuu ka farcan yahay oo aabbe u ah ziyaad ibnu abiihi waxaa loo yidhi cubaydillaah aabbihii intisaab ay karaahiyaysteen ayuu markaa lagu dhacay markii dambe oo ninka markaa ziyaad la yidhaahdo ee cubaydillaahi dhalay waxaa jirta mucaawiyatu bna abi sufyaan ayaa markuu xukunka hayay oo madaxtinimada muslimiinta markaa uu qabtay ayuu ziyaad wuxuu haleeshiyey aabbihii abi sufyaan ayuu haleeshiyey aabbihii abi sufyaan ayuu haleeshiyey ziyaad ibnu abiihi macaawiye waxa uu yidhi haweenayda dhashay aabbahay abu sufyaan baa markaa waagii hore de qabla alislaam u tegey marka biyihii aabbahay buu ku dhashay biyihii aabbahay ayuu ku dhashay yani si aan xalaal ahayn ayuu ku dhashay dabeed wakhtigii markaa imaarada uu hayey ayuu ilxaaqiyey oo haleeshiiyey aabbihii ou yidhi waxaad tahay ina abu sufyaan waana inaad ila shaqaysaa ina abu sufyaan baa tahay waatii shucarada qaarkood ugu gebiyeyin ilahaayeen ataqdabu in qiila abuuka cafun wa tardaa in qiila abuuka zaani mucaawiyow miyaad cadhoonaysaa haddii la yidhaahdo aabbahaa wuu dhowrsoonaa oo zina ma aqoon miyaad cadhoonaysaa ila waxaa ka imanaysa waxa weeye ziyaad ma dhalin miyaad raalli noqonaysaa haddii lagu yidhaahdo aabbahaa zaani buu ahaan jiri nin shaaciraa gabay noocaasa u tiriyey marka salafku iyagoo karaahiyaysanaya inay ziyaad ibnu abi sufyaan yidhaahdaan bay waxay odhan jireen ziyaad ibnu abiihi ziyaad ibnu abiihi ziyaadoo ina aabbihiya yaa saasay odhan jireen marka cubaydullaahi waxa uu ahaa in ziyaad buu ahaa markaa de madax baanu noqday isaguna marka caa'id ibnu camrin baa usoo galay cubaydillahi ibnu ziyaad waana ninkii de waxa weeye markaa xuseyn dilay cubaydillahi ibnu ziyaad oo ciidankii dilay waa ninkii watiy ciidankii dilay cubaydillahi ibni ziyaad baa watiyey nin kale oo markaa qaa'ida loogu talagalay markii hore ciidanka inuu ka haysto ninkii loogu talagalay ciidanka inuu ka haysto wuu jabay labada addinba waa ka jabay qisada mar horeynu sheegna markuu labada addinba ka jabay ayaa taabicigii weynaaye loodhan jiray abuqilaaba soo booqday markaasuu wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa in khayr kuugu jiro addimadan aad ka jabtay markaasaan isweydiiyey buu yidhi waa ayu khayrin fi inkisaari rijlaya oo khayrka iigu jiraa muxuu yahay in labada addinba aan ka jabo waa yaabay buuhi muddo yar dabadeed baa waa dhambaal ordaya oo nin wado dhambaalkaasoo laga sido yaziid yaziid baa laga sidaa yaziid ibnu mucaawiya boqorkii baa laga sidaa dhambaalka waxaa ku qoran xusayn ibnu cali baa ciidan ku urursanaya ciraaq ordoo ciidanka kaxaysoo ka hortag markaas de war maba kici karo maadii aragtaa ninkii baa u daaray xaaladiisii arkay waa warceliyey wuxuu ku warceliyey ninkii waa jaban yaho addimadu ka jaba cubaydullaahi ibnu ziyaad baa ciidankii loo dira oo loo dhiibay wixii ka dhacaa ka dhacay waa kii ay ka dhalatay inuu markaa dilo isagii ciidankiisii ay xusein dilaan markii waxa weeye marka muwaajahadii ay dhacday dadkii markii hore kadiyey xusein ibnu caliyin waa kaa kala yaaceen afraad yar baa ku soo hadhay arrinkii dabeed markaa waa ka baxay wuxuu yidhi markaa waxa weeye arrinkii waa iskaga tanaasule waa ka baxay waa ka toobad keenay iddaa haddaba maya buu idhi waayo haddaba iigee boqorka iiggee may ado asiira oo sidaa u xidhan mooyaane si kale kuugeyn iddaa haddaba marka waxa faranta muslimiintaan qabanaya markiisa markaa iddaa aan faranta muslimiinta qabtiiyo jihaadka gaalade may kaa yeeli maayo buui adoo sidaa u xidhan oo maxbuusa ah, aan xorriyad lahayn mooyaane si kale gudayn maayo saasuu deed ku dagaalamay markii dambe difaacu naftiisa daafacayo culammaduna waxay yidhaahdeen taasi laazim kuma ahayn inuu markaa xaaladan isu dhiibaa mid laazim ku ah ma ahayn sidaasaa dabeedna markaysaa lagu dilay yacni dabeedna waa loo madaxiisii baa loo geeyey yacni yaziid ibnu mucaawiya yaziid ibnu mucaawiya madaxii xuseen baa loo geeyey wuu ka xumaaday dilka la dilay oo in la dilo de ma doonayn laakiin kursiga in laga leexiyo oo laga baajiyo oo laga celiyo waa doonayey soo dilana marka isagu markii ma odhan marka waa ninka hawshaa galay weeye markii dambena markaa tanaasul wax la yidhaahdo u diiday sinaba ya yidhi inaan ku dilo iyo inaan markaa waxabay adoo maxbuusa aan ku oo xidhan ku kaxeeyo mooyaane labadaa waxaan ahayn ma dhacaya dakhala wuxuu u soo galay calaa cubaydillaahi ibni ziyaad fa qaala wuxuu idhi ay bunaya inankaygi yaraayow waa tashiiru ishfaaq baa la yidhahdaa wa maxabba ya cidda loo turayo waa tashiirka noocan oo kale lagu sameeya ida maa xuba shayun tawallacat bihi axrufu tashiiri min shiddati alwajdi idaa maa xuba shayun tawallacat marka shay la jeclaado waxaaba iska jeclaada buu yidhi axrufu tashiiri xuruufta tashiirka iska jeclaada buu yidhi min shiddati alwajdi jacaylka darraanshihiisa aawadeed baa xuruufta tashiirkuba iska jeclaadaan buuri waa tashiiru ishfaaqin wa maxabba innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay buuhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo inna shara ricaa'i alxutama inna shara ricaa'i kuwa wax raaca ee wax ilaaliya waxa ugu shar badan alxutamatu kuwa markaa waxa weeye burburinta badan ee raxmadda daran ee aan markaa tudhin ee naxariisan alxutama wa kasiiru alxatmi waa kuwa dhibta badan ee markaysa marka waxa aad yacni u adadag ee raxmaddii arxanka daran kuwaasaa ugu shar badan fa iyaaka an takuuna minhum waxaan kaaga digayaa haddaad cubaydillaahi tahay an takuuna minhum inaad ka mid noqotaan kaaga digayaa saasuu ku yidhi cubaydillaah fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ninkii amiirka ahaayee cubaydillaahi wuxuu ku yidhi caayid buu ku odhanayaaye ijlis fadhiiso fa innamaa anta adigu waxaa tahay oo qura min nukhaalati asxaabi muxammadin sala allahu aleyh wasalam yacni ishii iyo buushihii saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid ahaa bukhaarada waxaa la yidhaahdaa marka waxa weeye raashinka la kala hufayo inta marka waxaweye layska tuurtuuro ee qoryaha iyo yacni marka isha iyo yacni marka waxaweeye waxyaalaha caynkaas ah ee layska reebay aan la cunin yaa taasaa loo isticmaalaa malaa hadda buushuhu waaba qiimo badan yahay oo hadduu buusho saafiya yahay waxaabay yidhaahdeen asalka isagaaba ka faa'iido badan fa innamaa anta adigu waxaad tahay buuhi min nukhaalati asxaabi muxammadin sala allahu aleyh wasalam saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam kuwoodii fadliga badnaa kama mid tihiide waxaad tahay kuwii uga dhignaa yacnii qashinkaa iyo ishaasoo kale uga dhignaa ama buushahoo kale uga dhignaa ayaa tahay yacni inta layska tuuree layska layska saaro yani raashinka ka midka ah halkay raashinka kale ka joogto halkaasoo kaleaad saxaabada ka joogtay buuri waa dhaleecaynayna faqaala wuxuu yidhi wahal hal kaanat lahum nukhaala oo saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam miyay nukhaalo lahaayeen waxay wada ahaayeen wada nuxur yacni wada markaa waxa weeye wada faa'iido badan wada wanaagsan bay ahaayeen yacni qashin la tuuraba ma lahayn saxaabadu qashin la tuuraba may lahayn waxay ahaayeen dad wada wanaagsan bay ahaayeen inama kaanat innukhaalatu bacdahum wa fii khayrihim nukhaaladu waxay ku sugnay eh, iyaga dabadood iyo wa fii hayrihim ciddaan saxaabada nebiga ahayn calayhi salaatu wasalaam bay ku sugnayd iyagu nukhaalaba ma lahayn yacnii il iyo qoryo la tuuro iyo wax la mid ah ya ama buusho markaysa markaa layska reebo iyo kullu daalika saxaabadu ma lahayn waxay ahaayeen qaar wada wanaagsan bay ahaayeen xadiiska waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye umarada loo nasteexeeyo waa laga qaadanayaa nasteexadiina wuxuu ugu nasteexeeyey inuu xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam u sheegay bis ina shara aricaa'i alxutama dabeedna wuxuu yidhi fa iyaaka an takuuna minhum intaana waa ku daran ka digtoonow inaad ka mid noqoto ya madaxdi de waxa weeye markaa dee qaar baa yacni dhib badan oo dee wax burburin badan oo arxanla oo dhibaato badan marka kuwa ha ka mid noqoni waa kuwa ugu sharka badan ka digtoonow iska ilaali marka in madaxdii loo nasteexeeyo waa laga qaadanaya shay munkara haddii ay ku hadlaan in la inkirana waa laga qaadanaya markuu yidhi fa inamaa anta min nukhaarati asxaabi muxammadin sala allahu aleyh wasalam taana waa ku inkiray oo wuxuu yidhi saxaabadu nukhaalaba ma lahayn waxay ahaayeen qaar wada wanaagsan nukhaaladu waxay ku timi dadkii ka dambeeyey iyo cidaan iyaga ahayn waxay dhammaan ahaayeen fudalo dhammaan waxay ahayn qaar wada wanaagsan wax marka waxa weeye markaa eh, nukhaalo ah may lahayn wax qashina iyo wax ilaa iyo wax markaa buusho a toonna ma lahayn waxay ahaayeen qaar wada fiican bay ahaayeen marka in madaxda xataa laftooda loo tago oo loo nasteexeeyo waa laga qaadanaya xadiidka nebiga la xasuusiyo waa laga qaadanayaa yacni waxa dembiga looga digo waa laga qaadanayaa hadday munkar ku hadlaan in munkarka lagu inkaro waa laga qaadanaya kullu daalika xadiisku waa ku tusina xadiiska laba boqol baabkan alcaashir waa ka tobnaade can xudayfata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal xudayfa wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye lata'murunna bilmacruufi amarteen oo amarteen oo wa amraysaan bilmacruufi waxasan ee wanaagsan walatanhawunna reebteen oo reebteen oo waa reebaysaan canilmunkari shayga markaa shareecadu diidday munkarka ee dembiga ana waa reebi doontaan aw la yushikanna ama u dhowaatee oo u dhowaatee oo u degdegtee yabcasu calaykum in allah idiin soo diro ciqaaban minhu ciqaab xaggiisa ka ahaatay uu idiin soo diro haddaa munkarkii reebi weydaan oo xumaantii ah, reebi weydaan wanaaggiina amri weydaan ilaahay idiin soo diree yacni ciqaab markaysaga idiin soo diree xaggiisa markaa ka yimi uma tadcuunahu intaa dabadeed baa baryaysaan ilaahay oo falaa yustajaabu lakum markaasaan laydinka aqbalayn ducadiina markaasaan laydinka aqbalayn rawaahu tirmidiyu waxaa soo wariyey tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu idhi waa xadiis xasana weeye eh, xadiiskani wuxuu tilmaamayaa eh, wanaagga haddii la fari waayo xumaantana la reebi waayo in ciqaabi imanayso halkaana waxaa ka soo baxaysa in wanaagga la faraa xumaantana la reebaa waa waajib sharci ah waayo ciqaabi waxay ka timaadaa ama waajib laga tegey ama xaaraan la sameeyey dembi la sameeyey labada mid bay ka timaadaa shayga marka waxa weeye yacni markaa lagu mudanayo ciqaab lagu mudanayo dee waxay noqonaysaa haddii waxa weeye tegista laga tago ciqaab lagu mudanayo in la sameeya waxay noqonaysaa waajib ya in la sameeyo shayga ciqaabta lagu mudanayana waxay noqonaysaa in laga tagaa waajib bay noqonaysaa marka waxa weeye wanaagga in la faro xumaantana la reebo in la sameeyo lala yimaadaa oo wanaaggii dadka la amraa xumaantana laga reebaa waa waajib walow kifaa'i ba ha noqdo mar buu farducayn noqonayaa fardu kifaayaba ha noqdee waa waajib waa faral wey waa waajib kifaa'i ah waqad yatacayan saynu hore usoo sheegnay wakhtiyada qaarna inuu farducayn noqdo waa dhacdaa tegista laga tagaa in wanaagga dadka la faro xumaantana la reebo laga tagaana waxay noqonaysaa shay dembi ah ayay noqonaysaa macsi ah saasay noqonaysaa marka wanaagga amarteen xumaantana reebteen ama waxay u dhowdahay allah inuu ciqaab idiin soo diro xaggiisa idinka soo diro oo ciqaabtaas idinku dhacdo ya markaasaa allah baryaysaana markaasaa laydinka aqbalay yacnii munkarkiiyo xumaantii baa isku daawateen oo xumaantii baa iska reebi weydeen saasaa dacawaadkana aan loo aqbalay ducadana aan laydinka aqbalay marka eh, markaa saasi dhacdo waxaa waajiba ah in laga toobad keeno oo waxaweeye towbad lala yimaado oo waxaweeye dembigii laga fuqo oo shuruuddii towbadda la xasiliyo lala yimaado bacda daalik marka allah la baryo dee allah ducadii waa aqbalaya ducadii waa aqbalaya in ducada laga aqbali waayaana waxay noqonaysaa nooc cuquubo ah nooc cuquubo ah ayay noqonaysaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub